alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi allaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa hadiya lah وأشhهd أn lاa إلaaha إilا الlه وaxdah laa شharيika lah وأشhهd أنa محamdا cabdh وrasuulه اllahuma صل عlى محamd وعlى آlih وأصxaabه ومن طبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد المستر هذا محله مسترك كان وماشي لوغا هدلايي قال وحد محمد بن محمد بن داود السنهاج المعروف بن الأجرومي باب المستر مستركي باب كيسي هذا محله المستر مسترك هو الاسم واسم فعلنا ماهن حرفنا ماهن مسترك هو اسم isimkaasoo almansuubu oo la nasbiyey kitaabka waxaa loogu talagalay dad bilow ah masderka weligiis mansuub iskama aha ee weligiis waxa mansuubka ah waa mafcuulu mulaqa sidaas darteeda waxa uu qeexaayo ibnu اlajruumi waa mafcuulu mulaq mafcuulu mulaqu masder waa noqdaa wax kalena waa noqon karaa Ah. marka masderku marka uu mafcuul mulaqna yahay masder rayuhu qiixa marka isagiioo mafcuul mulaqna ah masderna ah markaas wey marka la nasbiyo masderka waa mafku markuu mafcuul mulaq yahay ee masder weligiis mansuub maaha masder waa la jeri karaa waa la rafci karaa saas darteeda qofkaan ogeyn wuxuu moodaa alsmu lmansuub marka la yidhaha baxay majruur iyo marfuuc masder lamana jaro lamana rafciyo waxba kama jiraa ee waxa uu qeexayaa waxay tahay maxaad leedahay mafcuulu mulaq oo masder ah masder mafcuulu mulaq marna waa iswaafaqaan marna waa kala tagaan marka iyagiioo iswaafaqsan waana masder waana mafcuulu mulaq macnaheedu waa masder nasbisan kaasuu rabaa inuu qeexo maadaama masterka xoogaa fahamkiisu adag yahay kitaabkuna bilow loogu talagalay hoogaa markaa fahmidda uu ardagu fahmaa waxay u baahan tahay sabar iyo dulqaad iyo inuu sugto in sha allah almasderu masderku huwa alism waa ism waa masderka mafcuul mudlaqa isimkaasoo almansuubu la nasbiyey alladii isimkaasoo yejiu imaana haalian xaala u yahay midkii saddexayna fii tasniifi lficli ficilka la gedgedintiisa haddii lagu yidhaahdo ficilka gedgedi marka saddexaadu imaana naxwu daraba waa garaacay maadi yadribu waa garaaca mudaaric darban garaacid qara'a waa aqriyey yaqra' waa aqrinaa qiraa'atan aqrin kataba yaktubu kitaabatan qacada yaqcudu qucuudan jalasa yajlisu juluusan marka maadiad ka dhige mudaaricaad ka dhige markaasaad masder ka dhige saasuu la jeedaa marka saddexaadu imaana marka saddexaad imaana saas ula jeeda alladii ism yejiu imaana haalian xaalahu yahay kii saddexayna kan saddexayna isagoo imaana fii tasriifi ficli ficilka la gedgedintiisa dhexdiisuu ku imaana ficilka marka la gedgediyo ficilka marka la gedgediyo maadi uu ahaa mudaarica loo gedina haddana masdera loo gedinaa naxwu daraba waa garaacay yadribu waa garaaca darban garaacid qatala waa dilay yaqtulu waa dilaa qatlan dilid jalasa waa fadhiisay yejlisu waa fadhiisanaa juluusan fadhiisasho qacadda waa fadhiistay yacudu waa fadhiisanaa qucuudan fadhiisasho dahaba waa tegey yadhabu waa tegaa dahaaban tegitaan marka saddexaad u imaanaan saas ula saas ula jeeda sidaas ula jeeda laakiin masderka tacriifkiisa xoogaa ardayga ibtidaa'iga inuu ku adag yaha dhacdo masder xagga luqada waa alxadaث waa dhacdo masder xagga luqada waa alxadaث xagga istilaaxana waa ismu lilxadaث اljaari calى اlficl almushtamili calaa jamiici xuruufi ficli kالاktisaali والتawadu'i واlإcضاء msder waa sm lilxadaث waa dhacdada magaceeda aljaari ee ku dareersana calى اlficl almushtamil calىa jamiici xuruufi ficli waa inuu kulansadaa ficilka xuruuftiisii oo dhammaystiran sida iqtasala waa qubaystay iqtisaalan qubaysasho tawada'a waa weyse qaatay tawadu'an weyse qaadasho acdaa waa siiyey icdaa'an siin indalaqa waa tegay indilaaqan tegid istakfara dembi dhaafu dalba istikfaaran dembi dhaaf dalab ficilka xuruuftiisii haddii wax ka maqan yihiin ismu masdera lama yidhaha masder sida acdaa waa siiyey cadaan siismo waxbaa maqan acda aw hamsadii cadaanaa lii master lama ismasterl iqtasala waa qubaystay uslan qubaysasho uslan aawe iqtasala xuruuftii waxbaa maqan tadii aawe hamsadii aawe tawadaa waa weyse qaatay wuduuan wuduuan tawadaa tadi wuduuan marka master maaha waa ismaster di xuruuftii ficilku dhammaystirantay maxaa laleeyahay masder hadday xuruuftii wax ka maqan yihiinna ismu masder ismu masder hadda fiiri tawadaa waa weyse qaatay tawaduan maxaan leenaha tawaduan masder tawadaa waa weyse qaatay wuduuan weyse qaad maxaan leenaha ismu masder saas iqtasala waa qabays waa qubaystay iqtisaalan qubaysasho maxaan leenaha masder iqtasala waa qubaystay guslan qubaysasho maxaan leenaha ismu masder saas marka xuruuftii ay dhammaystiran tahaan leenahay masder marka xuruuftii ficilka wax ka maqnaadaanna ismu masder aan leenahay marka istilaaxaan waxaa la ihahdaa ismu lilxadaث اljaari calى اlficl almushtamili calى jamiici xuruufi ficlihi ismu lilxadaث اljaari calى اlficl waa xada ka magaciisa oo ku socdo ficilka macnaha waxaa loola jeedaa ficilka xuruuftiisii oo dhan ayuu dhammaystiranaa kaliqtisaali wاtawadu'i wاlicdaa min iktasala watawada'a waacdaa sidaas sidaas aad leeda marka saddexaadu imaana waa jaryun calaa caadati sarfiyiina le sarfiyiinta caadadoodiia la yskaga socdaa maadiya la hormariyaa mudaarica lagu xijiyaa mastera saddex looga dhiga saasay u rogrogaan markay rogrogaayaan sidaas ayay u rogrogaan oh. marka sidaanu tacriif dhammaystiran maahane matnigu uu maray xoogaa ardaga ibtidaa'igaah ay ku adagtahay markaasuu usoo soo dhoweynayay maxamed mxidiin cabdilxamiid wuxuu yihi waaqulu waxaan leeyahay qad carafa mualifu mualifku wuxuu qeexay almasdera masder wuxuu ku qeexay biannahu masderku alladii kii inuu yahay yejiu imaana haalian xaabiga mid saddexeeya aquulu waxaan leeyahay qad carafa wuu qeexay almualifu mualifka almasdera masderkiiyuu qeexay wuxuuna ku qeexay بأنhu mسdrku اldي ki inuu yahay yjiu imaana ثaaliثan xaal yahay midkii saddexayna fii taصriifi اficli ficilka la gedgedintiisa wa maعnaa dalika hadalkaas macnihiisu waxay yihi أnhu shaamiye low qaala laka hadduu kugu yihaa qaa'ilun qof hadla haddii qof kugu yihaa sarif gedgedi daraba maala waa tusaale qofaa ku yidhi bal tasriif ku samee daraba ficilka daraba ah tasriif ku samee aale qof ku yidhi fainaka adiga tadkuru waxaad sheegay almaadiya maadiga awalan marka ugu horayda uma tajiiu waxaad la imaanay bilmudaarici uma bilmasderi aad la imaana saasaad samaynaa sariinta saas yeelaan sarfiyiinta saas yeelaan ah, fataqulu caraba daraba waa garaacay yadribu waa garaacaa darban garaacid aad leedahay walayse algaradu ujeedada haahunaa halkaan walayse algaradu ujeedadu ma ahan haahunaa halkaan macrifata almasderi masderki in la garto lidaati hadda maba ahanba kama uusan hadli masderka daatadiisa in la garto ma ahan wa inama alqaradu ujeedadu macrifatu lmafcuuli lmuطlaqi waa mafcuulu mulaq in la garto mafcuulu mulaq mafcuulu mulaq aa la idhaha masderka nasbisan masderka marka uu nasbisan yahy masderku hadduu rafcisan yahay mafcuul mulaq lama yidhaah hadduu jaran yahayna mafcuul mulaq lama yidhaah laakiin markuu nasbisan yahay maxaa lahaa mafcuulu mulaq mafcuulkii la ilaaqay oo aan waxba lagu xidhin hadda fiiri mafcuulyaalka kale waa la qaydaa waxbaa lagu xidhaa waxa laleeyahay mafcuulu fiihi waxaa laleeyahay mafcuulu fiihi darafka oo kale arki doona waxaa laleeyahay mafcuulu liajlih waxaa laleeyahay mafcuulu macahu wax kalaa ku wada xidhan masderka nasbisan waxba laguma xidho mafcuul wey Ah, mafcuul mulaa la yidhaha mafcuulkii la ilaaqo waxba lagu xirin way maxaa yala xaqiiqa ahaan waxaa la yidhi waxa faacilku sameeyey waaba isaga xaqiiqada dhabta waa masterkaa nasbisan hadda fiiri hadduu qof wax garaaco muxuu sameeyey darban uu sameeya laleey hadduu qur-aan akri qofku muxuu sameeyey qiraa'a hadduu istaaga muxuu sameeyey qiyaam hadduu fariisto muxuu sameeyey qucuud hadduu wax qoro muxuu sameeyey kitaaba xaqiiqada waxa uu sameeyey waa masterka Ah. marka mafcuul mulaq saasaa loo yidhaha xaqiiqada waxa faacilku samey wey oo faafariistay maadaa facala fulaanu waxaa leedahay waxaa weya qucuudan aw juluusan waa istaageen maadaa facal qiyaama waxbuu akriyey maadaa facal qiraa'a waxbuu qoray maadaa facal kitaaba xaqiiqada marka dhabtaahuu sameeyey wey masder ah, xaqiiqadaas wey kaasaa la yidhahdaa marka marka istilaaxiisana anaga sheegno nidhi ismun lilxadaث اljaari cala alficl dhacdada oo ficilka ku dul socdo xuruuftiisii shamlina magaceeda wey walaysa alqaradu ujeeddadu ma ahan haahunaa halkan macrifat almasderi masderka la garashadiisa lidaatihi wa inama alqaradu ujeeddadu macrifatu lmafcuuli lmuطlaqi waa mafcuul mulaqa in la garto mafcuul mulaqa hadeer waxaa meeshaan aan ka qabsanaynaa masderka mansuubka aan ka qabsanayna mafcuul mulaq iyo waxa weeyaan masder baynahumaa cumuumu wakhusuusu min wejhi yajtamicaani fii shayin wayanfaridu kullu minhumaa fii shayin taas waxaan u baahantay waktigeed soo ma ah, ogaa ardada ibtidaa'iga laga ilaaliyay ah, masder iyo mafcuulu mulaq ah, baynahumaa cumuumu wakhusuusu min wejhi weligaa markaad maqasho baynahumaa cumuumu wakhusuusu min wejhin waxaa loola jeedaa mar isku mid ay noqonaayeen meelay labadiiba ku rumoobayen labadooda mid ka mid mid kastaaba meel ku rumooba aan kan kale aqbalay macnaha waxaa la arki karaa lafdi mafcuulu mulaq ma ah master ma ah la arki karaa lafdi mafcuulu mulaqa oo aan ahayn master waxaa la arki karaa lafdi master ah oon mafcuulu mulaq ahayn ah, markay sidaasoo kale tahay waa qaacido maxaa la idhaha baynahumaa wa khusuusun min wejhi maxaa loola jeeda marka xatira waxaa la yidhahdaa yajtamicaani fii shayin wayanfaridu kullu minhumaa fii shayin ah, shay labadoodu waa ku wada kulmaan mid kastaana meel u gaar huley oonka kale la joogo ah, marka mafcuul mulaq iyo master intaas bal qaacidadaas guud sii qaado adaabaa insha allahu taaban doona mid mide waay wa huwa mafcuul mulqu yakuunu waa noqdaa masderan masder masderka markuu mansuubka yahay wey wa huwa mafcuul mulaqa yakuunu wuxuu noqdaa masdaran wahuwa wahuwa mafcuul mulaqa cibaaratun ka warramid weeye camaa shay laga warramo laysa khabaran khabar aan ahayn oo mimaa shay ah dalla tusay calaa ta'kiidi caamilihi caamilkiisa in la adkeeyo calaa ta'kiidi caamilihi aw nawcihi aw bayaani nawcihi ama nuuca caamilka la cadeeyo aw nawcihi aw bayaani nawcihi caamilka nuuciisa in la cadeeyo aw cadadihi aw bayaani cadadihi ama caamilka cadadkiisa in la caddeeyo masderkaa intaas u qaybsama muakidun licaamilihi mubayinu linawci caamilihi mubayinu licadadi caamilihi masderkaa saddexda u qaybsama masder waa saddex muakidun licaamilihi mubayinun linawci caamilihi mubayinun licadadi caamilihi masder meequu qaybsamaa saddex <laughs> muakidun licaamilihi mubayinun linawci caamilihi mubayinun licadadi caamilihi saddexda u qaybsamaa faqowlunaa hadalka yaga aan nidhi laysa mafcuul mudlaqii khabaran ma ahan mukrijun wuxuu bixinaa limaa masder kaana noqday khabaran masder oo khabar aha meeshaas ku baxay ah, oo min almasaadir masderyaalka ka mid a ah naxwu qawlika fahmuka aad ah fahmuka adiga fahmkaagu fahmun fahm fahamkoo daqiiqun oo aad u sugan hadalkaas waa laqbaynaya iyo icraaba haye bal haye cabdalle fiiri bal haye fahmuka adiga fahmkaagu fahmun fahm weeye fahmkoo daqiiqun oo sugan waxaa tira kaasaasaad ka dhigtay kaasna kasaas kaasna saas intaas fahmuka fahmunna daqiiqunna sifaad ka dhigtay intaasu naxwada aan rabna in la barto naxwada intaasan ka rabnaa mar kala laqbeeyo inaad tiraada meeshaa saasaad u ciraabta meeshaasna saasaad u raab meeshaasna saasaad u raab khalaas intaas qofka duu fahmo waa u baxda baabka hmm. baabka waa bax waayo fahmuka fahamkaaga hadda fiiri fahmuka waa mubtadi waana master fahmuna waa m waa khabarki waana master asaguna fiiri fahamku daqiiqun daqiiq ah wa qowluna qowlkeennaa baxay wa qowluna qowlkeen aan idhi mima ilaa aakhirihi yufiidu wuxuu faa'iidaynaya ana almafcuula almulaqa alaaatu anwaacin war mafcuul mulaqu waa saddex nooc alawalu kan ugu horeeya almu'akidu waa mid adkayna licaamilihi caamilkiisu adkayna waxaa la dhaha mu'akidun licaamilihi naxwu xafidtu fiiriya mu'akidu licaamilihi waxaad ku garanee masderku macnihii ficilka laga faa'iiday waxaan ahayn laga faa'iidi maayo ficilkaa dhihina caamilka dhig wuxuu noqon karaa ficil wuxuu noqon karaa wasfi wuu noqon karaa mster kale msterka oo mukidun licaamilihi ah waxaa lagu yaqaan macnihii caamilkiisa aad ka faa'iidaysatay macnahan ahayn kutusi ma aya macnihii sii adkayna ah. macnihii sii adkayna markaas hadduu macnihii hore adkeeyo uusan waxba ku soo darin waxaad leedahay mukidun licaamilihi caamilkiisu adkeey iriya alwlu almuakidu waa mid adkayna licaamili naxwu xafidtu waan xifdiyey adarsa hadda caamilku waa xafida waa ficilkaas maadi waxaa laga faa'iidaystay dersiga inaad xifdiday markaasaa tihi xifdan xifdin aan xifdiy e xifdan wax kale sooma kordhin xifdantu ficilkii macnihii laga faa'iidaystay oo ah dersiga inaad xifdiday macnihii unbay ku soo celin marka waa adkayn waxay la mid tahay adoo yidhi waan istaagay istaagidaan istaagay hadalka dambe hor uun adkay wax cusub ma sheegin marka masderka macnihii caamilka laga faa'iiday hadduu ku soo celiyo maxaan leenahay mu'akidun licamili saasaan leenahay xafidtu ficlun waa faacilun ahaa adarsa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi aqli xifdan mafcuulu mulaq mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi aqli wanaxwu farixtu waan farxay biquduumika adiga imaatinkaagaan ku farxay jadalan farxidaan farxay jadalan horaad soo baratee jadalan farxidaan farxay hadda fiiri farixtu waa ficliga faacil ficilka farixa ah macnihii laga faa'iidaystay macnaan ahayn master kuma keenin jadalan waa farxid wax kale maaha waa intii farixa laga faa'iidaystay maxaan leenahay marka kaas mu-akidun licaamili saasaan leenahay farixtu ficlun waa faacilun bquduumi albaau xarfu jarin quduumi ismun majruuru bilbaai wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akri aljar wlmajruur mutacaliqaani bifarixa quduumi mudaafalkaafu damiiru mutasilu mabniin cala alfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayhi jadalan mafcuulu mulaq mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri halkaas waxaan uga gudubnay mafcuulu mulaqi oo ah muakidun licaamili waani midka labeeya almubayinu waa midka cadayna linawci caamilihi mubayinu linawci caamilihi waa masder macno caamilkii laga faa'iidaystay macno ka dheeraada faa'iideeyey ah, macnihii caamilka laga faa'iidaystay macno ka dheeraadu tusa ah, macno ka dheeraadu tusa kaasaa waxaa la yidhaha mubayinu linawci caamilihi saasaa la yidhahda mubayinu linawci caamilihi yaa la yidhahda saasaa la yidhahda waay aani kan labeeya almubayinu waa mid caddaynaya linawci caamilihi caamilkiisa nuuciisa cadayna naxwu axbabtu ustaadii shiiqaygaan jeclaaday xuba alwaladi ka xubi lwaladi sida caruurku u jecel yahay abaahu aabbihiis fiiriya haddeer axbabtu ustaadii shiiqaygaan jeclaaday ani intaas ficilku marka wuxuu tusay inaan shiiqayga jecelahay bis laakiin xubalwaladi masderkan macnihii ficilka macno ka dheeraaduu tusay sababtu waa maxee jacaylka aan shiiqayga jecelahay nuuca uu yahayuu tusay nuuciisuu tusay waa nuuciis waa nuucee waa waladka jacaylka uu waalidkiis jeclaadoo kale marka nuuca uu yahay jacaylkaanu nuuciyuu caddeeyey masderkaanu macno dheeraaduu keenay marka ii macno dheeraadu axbabtu ficlu wa faacilu ustaadii mafcuulu bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratu calaa maa qabla yaa ilmutakalimi manaca min duhura ishtaqa maxali bixarakati munasaba bixarakati munasaba ustaadii mudaaf wayaa mutakalimi damiiru mutaصilu mabniin cala sukuuni fi maxali jari mudaaf ileyh xuba mafcuulu mudlaq mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri u fiirsada hadde xuba mudaaf alwaladi mudaaf ilayhi min idaafati اlmasderi ilaa faacili masderka wuxuu camal falaa sidii ficilkii kaasuu faacil iyo mafcuul qaadana maxaan ku yidhi masderka wuxuu camal falaa sidii ficilkii markaasu asagii masder haya wuxuu qaadanaa faacil iyo mafcuul bihi faacil iyo mafcuul bihi ma rabin halkan aan ku sharxeen miaalkaa nagu keenay xuba mudaaf alwaladi mudaafu ilayhi min idaafati اlmasderi ilaa faacilihi majruur wacalaamatu shari kasratu daahiraة fi akhiri abaa mafcuul bihi xubu masderkaa mafcuulnimo u nasbina xubidaas aa mafcuul ka dhigata mafcuul bihi mansuub wcalaamatu naصbi alalifu niyaabat can fatx lianna min alasmaa اhams ma naba fi xarfin min xaraka abaa mudaaf walaa damiiru mutasilu mabniyin cala dami fi maxali jari mudaaf ilayh maxalushaahidku waxay tahay xuba alwaladi waa mubayinun linawci caamili maxaa yeelay macnihii caamilka aan ka faa'iidaysnayn oo ah axbabtu macno ka dheeraada ayuu masderku na tusay oo nuuca jacaylka ayuu noo caddeeyey wanaxwu waqaftu waan u istaagay lilustaadi shiika wuquufa almu'adabi arday la edbiyey istaagidiisa oo kale waqaftu waan u istaagay lilustaadi shiika wuquufalmuadabi arday la edbiyey istaagidiis oo kale hadda fiiri waqaftu lilustaadi maxay faaideyd waxay faa'iideyday istaag inaad shiiqii u istaagtay bis laakiin wuquufa almu'adabi oo masterkiiya macno ka dheeraaday tustay oo waa maxay nuuca uu yahay istaagaaga nuuciisay caddayd waqaftu ficlu wa faacilun lilistaadi allamu alustaadi ism majruur bilaam wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirih aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani biwaqafa wuquufa mafcuul mudlq mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih wuquufa mudaaf almu'adabi mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirih shiiqa in loo istaago inuu noogu miaaliyo aadaan uga xuma sababtoo ah saxaabada nabiga nafta ku jirta waa ka jeclaaya saas ma ogtiin nafta iyaga ku jirta iyo nabiga sal lahu ala sl nabiga jeclaayo markuu yimaadana uma istaagi jir u fiirsado nafta ku jirta inay ka jeclaayeenna shaki kuma jiro waxaana kutusa dagaalka uxud sagaal saxaabiya soo istaageen fiir marka nabiga wax lagu soo rido midaa nabiga isku aadina wax alla wixii nabiga lagu soo rido asaga ku dhacayaan kow waa la dilay mid kale nabiga isku aadiyey waa la dilay mid kalea isku aadiyey todobaa la dilay mid kasta wuxuu xabadkiisu gaashaan uga dhigaa nabiga sal ala naftooda iyo nabiga yay jeceliin marka nabiga jecelyihin sal allahu alay wasalam waana waajibka qof kastoo muumina laga rabo qofku muumin ma ahan ilaa uu nabiga iyo naftiisa nabiga jeclaado sal la ala muumin ma aha nabiga weli ma ruman waa inuu nafta ku jirta laakiin jacaylka runtaasaa lagu garan kara nabiga waa jecel qofalo iskeli sooma marka lagu yidhaha nabigu sidaanu jecla sidaan sunnadii nabiga weeye naftaaduna si kale jecesha goormaa la garan kara nabiga jecesha fiir waxaa lagu sidaana nabiga sunnadiisa ahayn adiga laakiin sidaan kama hesha doqaaga maa si kalea jecesha adiga sidii kale haddaad iska daydo sunnadii raacdo maxay daliil u tahay inaad nabiga jecesha sala alla ala adoo sunnadii nabiga yaqaana haddaad si kale aad samaydaan maxay tuseen nabiga inaadan jeclayn ee aad rabitaanka naftaada jecesha weli muumin mati iimaankiya kaa maqan nabiga aad rumayle ayagoo sidaasa ayaysan nabigu markuu yimaado u jecel jirin maxaa dhacay waxay ogaayeen nabigu inuu neceb yahay in loo istaago ka warrama in loo istaago waa nafca nabigu sala allahu alay wasalam maxaa dhacay nabigu isagaaba yidhi sal اlahu alيه waslm man sarahu an yatamatala lahu rijaalu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar qofka jeclaada in dad raggu isku taagaan naartuu boos ka diyaarsaday saasuu yidhi nabigu sal shiikay is yidhaahda ma ardada ku istaagaan maxay la fadhiyaan adiga yimid naarta boos uu ku leeyahy naartuu boos ka diyaarsaday macalimiin kolleyba culummada masaajidda hadde weligeen maanaan arag mid lahalaguma istaago laakiin meelahana wax lagu sheegay iskoolada iskooleyda iyo jaamacadleyda jaamacadaha weliba iskooleyda ka shar badanale marka waxaaba le macalimiin xanaaqayaa jiraba haddana loo istaago ya hadda ka war ibliis caadiya waa ibliis caadiya ah. ninka arday u banaanka u saara oo dheh xadii u istaagi wey bal kibirkiisu meeshuu gaaray isla weyna ya isla weyna looma istaago man sarahu waa in xadiiskaas sabuuradda loogu sii qoro intu muqayid ilaa in xaqii la gaarsiiye soo lama rabo ah, in diinkii la gaarsiiyaa la rabaa sabuuradda dhag ugu sii man sarahu an yatamaa lahu rijaalu falyatabawa maqcadahu min amaar rawaahu tirmidi imaam tirmidiya wey adii ah. haabit soo ma jeedi marka waxa weeyaan qof qofka haddii maaragtay safar uu ka yimaado saxaabadu haa waa dhici jirta inta istaagaan inay ka hor tagaan ma garad laakiin in asagoo istaag loo istaago oo uu xanaaqayaba haddaan loo istaagin aliri auudu bilah hadduu safar qofku ka yimaado inta la istaaga waa lasoo dhaweeye laga hortaga waana yaqiineen saxaabadu taas laakiin macallinkan subax walba soo galay subax walba u istaago masaga la caabuda bismillah kibir badan wahaaliu nuuca saddexeeya almubayinu lilcadadi nuuca saddexeeya waa masterka la yidhahdo almubayinu lilcadadi caamiliya la yhahdo masterka nuuca saddexaad maxaa la yidhaha almubayinu licadadi caamilihi almubayinu licadadi caamili saasaa la yidhaahdaa naxw marka almubayinu licadadi caamilihi waxaa lagu yaqaan waa masderka kuu caddeeya caamilku inta goor uu dhacay fiiri maxaa lagu yaqaanaa almubayinu licadadi caamilihi wuxuu masderkaanu kuu caddaynaa caamilkiisu inta goor uu dhacay saasuu kuu caddaynaa hadda haddaan oonan masder sheegin inta goor aan ku dhuftay ma lama yaqaan soo maa ah, lama yaqaan hadduu masderku marka sheego cadadka la garaacay khalaas waxaad leedahay waxaa la idhahdaa almubayin licadadi caamili naxw darabtu waan garaacay alkasuula weysi badanihii darbatayni laba garaacin fiiri hadda darabtu waan garaacay alkasuula intaastaan ku hakiyo inaan garaacay laga fahma laakiin cadad laga fahmima soo darbatayni maxaa laga fahma laba goor inaan ku dhufto darabtu ficlu wa faacilu alkasuuna mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiratun fi aakirihi darbatayni mafcuulu mudlaq mansuub wa calaamatu naصbi alyaa almaftuuxu maa qablaha almaksuuru maa bacdaha niyaabata min fatxa lyana muhanan maa naaba fi xarfan anxaraka wanuunu ciwadun can tanwiini fi ismi lmufradi wanaxwu darabtuhu wehsi badanihi waa garaacay alaaa darabaatin saddex garaacin alaa waa kaas mafcuul mulaq darbatayni waa mafcuul mulaq waana maxeen waa mubayinun licadadi caamili darabtu waan garaacay darabtu ficlu wa faacilun hu waa mafcuul big iyo damiir mutasila hu damiiru mutasil mabniin cala dami fi maca nasb mafcuul bih alaa mafcuul mulaq mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri alaa mafcuul mulaq mubayinun licadadi caamilihi mansuub waaba inaan ku darno mubayinun licadadi caamilihi منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ثلاثة مضاف ضربات مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره أنواع المفعول المطلق مفعول مطلق نعيالكيس هذا محلها هل كان هو محل يمشي لو قاعد لايي وحير وحيران راسينا إن شاء الله قال وقر محمد ابن محمد بن داود السنهاج المعروف wa huwa mafcuul mulaqi masderkiya laakiin waa saw ka hadlaayey laakiin waa mafcuul mulaq xaqiiqadu wa huwa masderkii qismaani duu qismayni laba qaybood mid u saaxiiba weeye lafdiyun mid lafdi loo nisbeeyey wa macnawiyun mid macno loo nisbeeyey masderkii labadaas u qaybiyey mid lafdi ah iyo mid macnawi ah maxay kala yihiin fain waafaqa hadduu waafaqo lafduhu masderka ficilkiisa lafdigiisa fa huwa masderkaasu lafdiyu waa mid lafdi loo nisbeeyey haddii ay iswaafaqaan masderka lafdigiisa iyo caamilka lafdigiisa kaas waxaa la dhaha masder lafdiya naxwu qataltuhu gaalkii waa dilay qatlan dilid fiiri hadda qatlan iyo qatala waa isku xuruuf sooma jeedid kaasu waa lafdi qataltu ficlu wa faacilu walhaw damiiru muttasilu mabniyun cala dami fii maxal nasb mafcuulu bihi qatlan mafcuulu mudlaq mansuuq mafcuul mulq mukidun licaamili mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu shaakiri wain waafaqa hadduu waafaqo huwa wain waafaqa hadduu waafaqo huwa masderkii macnaa ficlihi ficilkiisa macnihiisa ficilkiisa macnihiisa hadduu waafaqo duuna lafdii lafdigiisa ka sokay lafdigiisi ma waafaqsana isku lafdi maaha laakiin waa isku macno masderka caamilkiisa ku xuruuf maaha laakiin waa ku macne fa huwa kaasuna macnawiyu waa mid macna loo nisbeeyey naxwu jalastu waa fadhiistay qucuudan fadhiisashu fiiri hadda jalasa waa fadhiisashu macnaheedu qucuudanna waa fadhiisashu laakiin isku xuruf maha kaasna waxaa la ihahda macnawi wa qumtu waan istaagay wuquufan istaagin waqaf fiiri qumtu ficilku waa qaama wuquufna ficilkeedu waqafa waay waqafa waqafa isku xuruf maha iyo wamaa ashbaha dalika waxay shabahay maxamed mxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay yanqasimu waa qaybsamaa almasderu masderka alladii masderka yunsabu lagu nasbiyo calaa annahu masderkaasu mafcuul mulaq inuu yahay masderka oo lagu nasbiyo inuu mafcuulu mulaq yahay waa qaybsama waaqulu waxaan leeyahay yanqasimu waa qaybsamaa almasderu masderka alladii masderka yunsabu lagu nasbiyo lagu kordhigo calaa annahu masderkaasu mafcuulu mulaq inuu yahay ilaa qismayni alqismu lwal qismiga ugu horeeya maa master weeye yuwaafiqu waafaqa alficla ficilkii annaasiba nasbiyey lahu masterkan ficilkii nasbiyo kordhigayu waafaqa alqismu lwal qismiga ugu horeeya maa master weeye yuwaafiqu waafaqa alficla ficilkii ficilkii annaasiba nasbiyey lahu masterka fii lafdi xuruuftiisu ku waafaqa waa kuu sii caday xuruuftu ku waafaqa bian yakuuna masderku waa inuu yahay mushtamilan mid kulansaday calaa xurufihi ficilkii nasbiyey xuruuftiisii waa in xuruuftii ku wada jiraan oon wax ka maqnayn ficilkii nasbiyey xuruuftiisii waa inuu wato wa fii macnaahu macnihiisana waa inuu kulansado wa fii macnaahu wa fii macnaahu uu ku waafaqaa dheh waxaad ku cadfee maa yuwaafiqu ficla naasiba fii lafdi wax ku waafaqa wa fii macnaahuna ku waafaqaa halkaasi ku cadfanta macnuhu ku waafaqa ayda noqoshee maxaa loola jeedaa macnuhu ku waafaqa bian yakuuna almacnaa macnuhu waa inuu yahay macnaha almuraadu looga jeedo min alficli macnaha ficilka looga jeedo huwa almacnaa macnaha macnaha almuraadu looga jeedo min almasderi macnaha ficilka looga jeedo iyo macnaha masderka looga jeedo waa inu isku macno yihiin oysan kala duunayn wadaalika naxwu qacadtu waan fadhiistay qucuudan fadhiisasho wa darabtu waan garaacay darban garaacid wa dahabtu waan tegay dahaaban tegid isku mid iyo wamaa ashbaha daalika kaas waa maxe waa masder oo lafdi ah, ah waa lafdi waalqismu haani qismiga labaad maa master wey yuwaafiqu waafaqa waa midkii macnawiga ahaa maa master wey yuwaafiqu waafaqa alficla ficilkii annaasiba nasbiye lahu masterkan fii macnahu macnihiisuu ku waafaqa walaa yuwaafiqu waafaqi maa hu ficilka fii xuruufi xuruufta ku waafaqi maa isku xuruuf maahan laakiin waa isku macne bian takuuna waa inay ahaato xuruufulmasderi masderka xuruuftiisu hayra xurufilficli ficilka xuruuftiisii keyrkeed isku xuruuf maaha wadaalika naxwu jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhiisasho hadda fiiri qucuudan macnaha waa ku waafaqsantahay jalas laakiin ku xuruuf maaha jalastu ficlu wa faacilun qucuudan mafcuulu mudlaq mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu shaaqili fa ina macnaa jalasa macnaha jalasa huwa macna lqucuud waa macnaha qucuudka walaysat xuruufu lkelimatayni labada kelima xuruuftooduna waaxidan isku mid maaha ha waa isku macna kaasaa laydhaha macnawi wa milu dalik kaas waxaa la mid a farixtu waan farxay jadalan farxid farixtu ficlu wa faacilu jadal mafcuul mudlaq hadda fiiri farixa iyo jadala waa isku macna laakiin isku xuruuf maaha wa darabtuhu ninkii waan garaacay lakman feer ah, fiir hadda darabtuhu waan garaacay iyo lakman feer ayaan feeray oo feeraan la dhacay waa isku macno ila waan garaacay iyo feeraan la dhacay waa isku macno sooma laakiin isku xuruuf ma ah, maxaa leeda marka darabtuhu ficlu wa faacil walaah damiiru muttasilu mabniin cala dami fi maca nasb lkman mafcuul mulq mansuub calaamatu nasbi aratu daahiratu shaakir wa ahantuhu ninkii waan ihaanaystay ixtiqaaran liidid iyo ihaanaysi hadda ixtiqara iyo ahaana isku xuruuf ma lakin waa isku macno ahantu ah, waan ihaanaystay waan ihaanaysto waan liidoo waa dulaystay ixtiqaaran liidid ahantum ficlu wa faacil walh damiru mutasilu mabniin calى dami fi macal naصb mafcuulu bih ixtiqaaran mafcuul mudlq mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiratu shaaqiri waqumtu waan istaagay wuquufan istaagay iiri waqumtu waan istaagay wuquufan istaagay qaama iyo waqafa isku macno wey laakiin isku xuruuf ma isku xuruuf ma iyo wamaa ashbaha daalika wixii shabaha wallahu subxaana wa tacaala ilaahay baa nuqsaan iyo ceeboo dhan ka sarreeye aclaa isaga sarrayn badan wa aclamu isagaana cilmi badan ilaah oo wax walba ka cilmi badan wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed